asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii labaad ee kitaabka can abi hurayrata radi allahu canhu aw abi saciidin radi allahu canhu shaka alacmash labadan saxaabiinkoodii xadiidkan lahaa ee raawiga abu acmash shakiyey shakiga noocaas oo kale ah marka haddii qofkii xadiidkan kada wariyey ma hebel buu ah mise hebel buu ahaa haddii la shakiyo oo saxaabiga labadaba isleeyihiin iyada waxba dhib male waba xadiidka daciifnimo uma keenayso ilan saxaabada kulligood iska wada mid weeyaan laakiin qof kale hadduu ahaan lahaa xadiidku waxaa suroobi laha inuu ku daciifoobi lahaa labadaa saxaabiya midkood baa qaala wuxuu yidhi lama kaana ym lama kaana yawmu gaswati tabuuk tabuuk gaswadeedii markay ahayd dagaalkii tabuuk markuu ahaa wa asaaba annaasa dadkii ku dhacday majaacatun gaaja ku dhacday qusaydii baa ka maratay fa qaaluu markaasi waxay dhaheen yaa rasuula allah low adinta lanaa haddaad noo idanto fa naxarnaa aan qalqalanno nawaadixanaa adixana awrtayada aan qalqalanno waakalnaa aan cunno hilibkeeda aan cunno wadahanna aan ku subkanno xaydheedana aan ku subkanno yani noo idan weeyaan oo weliba kabana aan ka dhiganno muxuu ahay maqaarkeedana aan kaba ka samaysanno faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi baa wuxu ifcalu yeela qaala fajaءa cumar cumar baa yimid faqaala markaasuu ui yaa rasuula allah cumar baa arrintii markuu maqlay buu nebiga alayh salatu slam u imaanayaa kale buu soo jeedinaya iqtiraaxaasuna nebiguna alayh salaatu wasalaam aqbalaya yaa rasuul allah in facalta haddaad sidaa yeesho qalla dahru gaadiidkaa yaraanaya hadday awrtooda hadda qalqashaan hadda waxay gaadiidsadaan ma helayaan walaakin udcuhum ugu yeedh bifadli aswaadihim udcuhum wa bifadli wow ba idin qoran samaysa ya udcuuhum bifadli azwaajihim riwaayadii buqaari waa sidaa kusoo waxaad ugu dalabtaa eh, eh, ugu yeedhaa inay la yimaadaan bifadli udlub minhum an ya'tuu bifadli azwaajihim weeya sahaydooda intii ka harhadhay wixii usoo harhadhay inay la yimaadaan eh, ka dalab buu leeyahay nebigu alayh isalaatu ثuma adcu llaha ilaahay u bari lahum bilbaraka lacala allaha an yajcala fii dalika inuu ilahay baraka arrin geliya baa suurowday sahihiina keenaan idhaho kolkay isu soo aruuriyaan ilahay baraka inuu u geliyo uga bari faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slm nacam waa yahay buuli nebigu alayhi isalaatu wasalaam fadacaa wuxuu dalbay nebigu alayhi isalaatu wasalaam binidcin maqaar buu dalbay harag buu dalbay fabasatahu waa fidiyey uma dacaa bifadli azwaadihim sahaydooda baqiyadoodii intii u hadhadhay yuu nebigu alayh salatu slam dalbo keena uu yidhi qaala raawigii baa wuxuu yidhi fajacala arajulu yajii'u bikafin bikafi dura nin baa wuxuu bilaabay marka inuu la yimaado muxuu ahay dhuub oo oo geley ah qaala wayajii'u alaakharu mid kalena wuxuu la imanaya bikafi tamrin sacab timir ah qaala wayajii'u alaakharu bikisratin qaطca min alkhubzi midna keenaya waxoogaa jab kimis u keenayaba nina xataa ijtamaca ilaa ay ka kulantay cala aniطci maqaarka ay ku kulantay min dalika shay-un yasiirun qadar yar ay ku kulantay qadar yar oo uwadda qaarkood ay ku qiyaaseen qurbac yar oo fadhiya qadarku wax le ayaa muxu ahay soo ururtay jeeshkuna waa fara badnaa ilaa soddon kun iyo meelahaasuu ah qaala fadacaa rasuulu llahi sala allau alay slam bilbaraka rasuulka ilaahay baa baraka ku duceeyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi khuduu fii awciyatihim ku qaata yani ku gurta weelashiinna qaala faakhaduu fii awciyatihim weelashoodii bay ku qaateen weelashoodii bay ku gurteen xataa maa tarakuu fi lcaskar caskarka dhexdiisa ayna ka tegin wicaa'an weel ayna ka tegin ilaa mala mala'uuhu ay buuxiyeen weelashii o dhan bay kulligoodooda buuxsadeen qaala faakaluu waa cuneen xataa shabicuu ilahay ka dargeen wa wafadalat fadla baqiyana waa soo hadhay weelashiina waa ka buxsadeen iyagiina waa cuneen mxuaha weliba waxbaa ka soo hadhay fa qaala rasuulu llahi sala la alay slam rasulka ilahi ba markuu arrintaa maqlay buu wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha illa allah waa kada maxal shaahidka marka xadiidkuna ashhadu an laa ilaaha illa allah wa annii rasuulu llah laa yalqa allaha bihimaa cabdun gayru shaakin fayuxjaba can innaar laa yalqa allaha alla kulama kulmo bihimaa labadan tale kelimadood labada shahaadadood alla cabdi kulama kulmo غayru shaakin isagoon shakisanayn addoon aan shakisanayn kulama kulmo fajuxjaba can naar marka naarta laga xijaabo can janna jannada laga xijaabo yani ma dhacdo qof labadaa kelimadood uu yidhi oo weliba laakiin shaki ayna ka ahayne yaqiin ay ka tahay intuu la yimaado in haddana jannada laga xijaabo ma dhacdo yani jannaduu gelayaa weeyaan wa haddaan wax mudaad didkeeda ah oo naar gelitaankeed keena aanu la imaanin marka laakiin marka qof alla qofkii laa ilaha illa allahu ku dhawaaqa oo dhanuba inuu janno horta ka gelaayo maaha bacdu cusaati lmu'miniin naartay horta gelayaan horta dambena janna u dambayn doonta wa cani sunaabixiy ah. can sunaabixiy raximah llah can cibaadata bni samit radia allahu canhu qaal cibaadatu bn saamit baa wuxuu eh, sunaabixi baa wuxuu leeyahay dakltu calayhi waan u galay cibaadaan u galay wa huwa fi lmowt isagoo geeridii ku jira yani sakaraatulmowtki uu hayo ninkaas sunaabixi la yidhaah wuxuu arday u ahaa cubaadat bnu marka cubaadatu bnu markuu geeriyoonayay ayuu u yimid fabakaytu waan ooyey faqaala markaasuu yidhi mahlan kaadso ha ooyin lima tabki maxaad u ooyeysaa fawallahi lain istushhidtu haddii layga marag gashado oo ninkaa ka waran la yidhaaho aakhiro la ashhadana laka waa ku marag furaya walain shufictu haddii laga shafaac aqbalana la ashfacanna laka waa ku shafaac qaadaya walain istatactu haddii aan karo la anfacanaka waxbaan kuu tarayaa inaan wax kuu taro aakhare haddii aan karo waxbaan kuu taraya maxaad u ooyeysaa geerideed marka waxba ku yeeli mayso uma qaala markaasu wuxuu yidhi cubaada wuxuu yidhi wallahi maa min xadiidin xadiis ma jiro samictu min rasuuli illahi sala allahu alay slm rasuulka aan ka maqlay lakum fiihi khayrun oo khayrna uu idinku jiro ilaa xadattukumuuh waan idin sheegay ilaa xadiidan waaxidan xadiid keliya mooyaane wa saufa uxaditdukumuuhu lyowm maantaanan idiin sheegi doonaa hal xadiid baa jira aan idinka qarin jiray oo inaad muxuu ahay si xun u fahamtaan oo camalka aad kaga joogsataan aan idinka baqaayey maantase waan idiin sheegaya ille fursad dambe ma haysta waqad uxiita binafsi naftaydii iyadoo la hareeray yani khalaas naftaydii hadda la qaaday samictu rasuula اllahi salى اlahu alay slm rasuulka ilahi baan ka maqlay yaquul isagoo oo leh man shahida an laa ilaha illa allah وana muxamadan rasuulu اllah xarama allahu عalayhi الnaar qofkii qira inuu allana mid keliya yahay muxamedna rasuulka ilaahay uu yahay naarta ilahay ka xaaraantinimeeya isagoo le baan maqlay marka wuxuu cibaada xadiidka awal hore ma aanu sheegi jirino dadku inay marka u maleeyaan inaanu camalku aanu faa'iidaba lahayn oo shahaadatu an laa ilaha illa allah ana maxameda rasuulullah keliya ku filan tahay oo camalka iska daayaan ayuu uga baqaayey laakiin marki uu dhimaanayey ayuu sheegay sida mucaad naftiisa inay imaan doonto xadiidkan xadiidka saddexa imaan doonto وعn abi هurayrata radي allahu canhu qaal kunaa qucuudan xawla rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslm rasuulka ilaahay baan hareerihiisa fadhinay macanaa abu bakrin وacmaru radي allahu canهuma fii nafarin iyagoo ay nala joogaan abubakr iyo cumar ay nala joogaan maca jamaca fa faqaama rasuulu llahi sala allau alay slm min bayni dhexda dhexdayuu ka kacay rasuulka ilaahay fa abta'a calayna waa naga daahay waa soo noqon waayey sidii wax kor tagay oo kale intay u maleeyeen yuu haddana marka daahay nebiga alay slam soo noqon waayey ayb wa khashiinaa waxaan ka baqnay an yuqtataca duunana in dhexda dhexdayada laga qabsado sukadayada in laga qabsado cadow inuu dhexda ka helay baan uga baqnay wafazicnaa waa argagaxno markaa waa kala waa kala didnay faqumnaa waa kacanay anagoo rasuulka ilahi raadinayna fakuntu awala man fazic intii muxuu ahay yaacdi kii ugu horraysay baan ka mid ahaa fakharajtu waan baxay abtagii rasuula allahi sala alla alay sl rasulka ilahi anigoo raadinaya xataa ataytu ilaan ka imid xaa'itan lilansaar beer ansaar ay lahaayeen beer derbi ku wareegsan yahay oo ansaar ay lahaayeen baan u imid libani najaar qoladaa banu najaar la yidhaaho fadurtu bihi waan ku wareegaystay hal ajidu lahu baaban inaan albaab u helo falam ajid ma aanan helin meel aan ka galo beertantada inuu galay nebigu alayh salatu salaam buu u malaynaya marka beertii albaab aan ka galay waan ku wareegaystay waa ka waayey faidaa rabiicun keli yadkulu fii jawfi xaa'iطin min bi'rin khaarija waxaan arkay keli oo gelaya derbigaas dhex galaya oo beerta lagu waraabinayo oo ceel beerta dibadda ka ah biyaha kasoo ka keenaya warabiicu ljadwal rabiicuna waa jadwalka waa keliga faxtafaztu iyo faxtafartu labadaas arab jira ixtafaztu waan is uruuriyey ama ixtafartu waan qotay waan isdhuubay oo si muxuu ahay u yaraay oo intaan is uruuriyey baan kasi cidhiiriya ku galay ama waan qoto waan waasacsaday fadakaltu waan galay calaa rasuuli lahi sal ly sl rasuulka ilahi baan ugu galay beerta faqaala markaasu wuxuu yihi abu hurayra abu hurayra miya faqultu nacam ya rasuula allah qaala ma sha'nuka maxay tahay xaaladaadu maxaad beerta usoo galaysa faqultu kunta bayna adhurinaa faqumta faaqda'ta waadna dhex fadhiday oo markaasaad naga soo kacdo oo naga daahday faaqda'ta calayna waa naga daahday fakhshiinaa waxaan ka baqnay an tuqtaaca duunana in sukada yada lagaa qabsado fafazicna fakuntu أwala man fazic faataytu hada alxaa'iطa faاxtafaztu kamaa yaxtafizu اthaclab say dacwadu isu ururisay isu dhuurtaan isu soo dhuur ama sida u qodataan u qotay wa haaؤulaaءi الnaasu waraa'i dadkiina waa kuwan gadaashayda soo yaacaya kulligood gurmad baa lagu soo wada jira faqaala markaasuu rasuulku ilaahi wuxuu yidhi ya abaa hurayra وأعطاanii naclayhi labadiisa kabood buuna isiiyo wuxuu yidhi oo qaale wuxuu yidhi idhab binaclaya haatayni labadaydan kaboodna tago faman laqiita qof alla qofka aad la kulanto min waraa'i hada alxaa'id derbigan gadaashiisa aad kula kulantaba yashhadu an laa ilaha illa allahu mustayqinan biha qalbuhu fabashiruu biljanna qof alla qofkii aada beertan gadaasheeda kula kulantee qiraya inaa alla mooye ilaah kale aanu jirin oo dhanbaba oo weliba yaqiin ay ka tahayna waxaad ugu bishaaraytaa jannada ugu bishaaray fa kaana awala man laqiitu qof aan la kulmo waxa igu horreeyey cumar cumar bn khaaab baa igu horreeyey faqaala markaasu wuxuu yidhi maa haataani naclaani ya aba hurayra labadan kabood maxay yihiin faqultu haataani naclaa rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam waa labadii kabood ee nebiga bacatanii bihimaa waa igu soo diray wuxuu igu soo diray calaama inay ahaadaan yani lagu garto inuu abu hurayra isbayn farrimaynaynin nebiga alayh isalaatu wasalaam arrintaas uu sheegayo uu u sheego wuxuu igu soo diray man laqiitu qofkii aan la kulmayo ashhadu an laa ilaha illa allahu mustayqinan biha qalbu bashartuhu biljanna inaan jannada ugu bishaareeyo qaala abu hurayra wuxuu yidhi fadaraba cumaru cumar baa wuxuu ku dhuftay biyadii gacantiisa bayna tadyaya labada naas dhexdoodu igaga dhuftay gacanta igaga dhuftay fakharartu waan u dhacay liistii dabadaydaan u dhacay dabadaan dhulka ku dhuftay faqaala markaasuu wuxuu yidhi irjic yaa aba hurayra noqo abu hurayra noqo ku noqo rasuulka ilaahay farajactu ilaa rasuuli llahi sala alla alay sl rsulka ilahi baan kusoo noqday faajhashtu bukaa'an yani muxuu ahaay waan ooyey rasuulka ilah intaan kusoo noqday yaan ooyey oo helen iga tigi ayb warakii cumar cumare iga daba yimid cumar baa yani durbe soo qabtay iga daba yimid soo gaadhay rakee waa isoo gaaday cumaru cumar ba isoo gaadhay waa dushu iga fuulay maa waa soo gaadhay weeye faidaa huwa calىa ahari isagoo mxu ahay raadkii kusoo jooga faqaala rasuulu llahi sal allau alay slam maa laka ya aba hurayra maxaa kuu dhacda ooyeysaa faqultu laqiyanii cumaru cumar baa igala kulmay faakbartuhu waxaan u sheegay biladii bacadtanii bihi arrintii aad igu soo dirtay waan u sheegay fadaraba bayna tabyaya labada naas dhexdooda gacanta igaga dhuftay darbatan kharartu liistii darba oo aan dabada ugu dhacay faqaala markaas wuxuuna u yidhi irjic noqo faqaala lahu rasuulu llahi sal lla alay slm rasuulka ilahi baa wuxu uhi yaa cumar maa xamalaka calaa maa sanacta maxaa kuugu wacnaa arrintan aad samaysay faqaala markaasuu yidhi yaa rasuula allah biabii anta wa ummii igu aabbahay iyo hooyaday eh abacadta abaa hurayrata ina calayka man laqiya yashhadu an laa ilaha illa allahu mustayqinan biha qalbuhu basharahu biljanna ma sidaasaad ku soo dirtay abu hurayra labadaad kabood miyaad usoo dhiibto qof alla qofkii uu la kulme ee mxuu aha ilaah waxdaaniyada u qirayo oo dhan oo yaqiinna ay ka tahay ba inu jannada ugu bishaareeyay miyaad kusoo dirtay qaala nacam haa buu yidhi qaala markaasuu cumar yidhi falaa tafcal ha yeelin rasuulka ilahi sida ha yeelin fa inii akshaa an yabtakila annaasu calayha inay dadku iyada isku halleeyaan oo camalka iska daayaan baan uga baqayaaye ha yeelintaa hmm. fakhallihim yacmaluu yani fadachum yacmaluun daa ha camal faleene faqaala rasuulu lahi sala l slm hm da yani ha u sheegin marka ayb marka waxaa weeyaan xadiidkan iyo xadiidkii xadiidkan iyo xadiidkii hore ee usaama aynu soo marray labaduba marka waxay sheegayaan qofku wixii cilmi ah iyo xadiidkan soo socda ee mucaadi naftiisaba qofkii wixii cilmi ah ee qofku uga baqayo dadku inay si xun u fahmaan oo si xun qabsadaan kitmaankiisu inaanu dhib lahayn oo aanu xaaraam ahayn عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baan radiif u ahaa gadaashiisaan fuushanaa waa غaزوaةu tabuk bayna ahaay غaزوaةu tabuk bay iskula jireen laysa baynii wa baynahu ilaa muؤaharaة الraxli isagoo aniya rasuulka inoo dhaxaynin ilaa kooraha mxua qaybtiisa dambe mooyaane kooraha geela raxli la yidhaahaa marka mu'akharaduna midda dambe muqatinka dambe ee qabta qofka dhabarka uu saaro weeya raakibka uu saaro taasun baa noo dhexaysay fa qaala markaasu wuxu uhi yaa mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabalow qultu labayka yaa rasuula allahi wasacday uma saara waa socday saacata alqadar buu socday faqaala markaasu uma qaala wuxuu yidhi yaa mucaad ibnu jabal faqultu labayka ya rasuula اllahi wasacdayk uma saara saacata faqaala ya mucaada bna jabal qultu labayka ya rasuula اllahi wasacdayk saddex goor buu u dhawaaqay saddexdaa goorna marka wuxuu ugu dhawaaقayaa tanbiih buu uga jeedaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam arrinta soo socotaa inay arrin aad iyo aad muhima u tahay inuu intuu dareemo mucaad uu aad ugu feejignaado marka uu aad u qabsado ayuu ka rabaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi hal tadri ma xaqu اllahi calى اlcibaad ilaah xaq uu addoommadiisa ku leeyahay ma taqaana qaala mucaad baa wuxu uhi qultu allahu warasuuluhu aclam qaal faina xaqa allaha cala alcibaad ilaah xaqiisa addoommadiisa uu ku leeyahay an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay'a inay isaga un caabudaano wax kale ayna u shariig yeelin weeyaan uma saara saacata qadar buu socday uma qaala markaasuu yihi ya mucaad bni jabal qultu labayka ya rasuula allahi wa sacdayk qaal hal tadri ma garanaysaa ma xaqu lcibaadi cala allahi ida facaluu idaa facaluu dalik addoommaha xaqa ilaah ku leeyihiin hadday sidaa yeelaan ma garanaysa marka sida hadday yeelaanoo yani ay isaga un keligii caabudaan aan wax kale u shariig yeelin waxay addoommuhu ilaah ku leeyihiin ma garanaysaa xaqaas marka xaqii hore ee ilaah addoomihiisa uu ku lahaa waa xaq waajib oo ilaahay uu ku mutay weeyaan laakiin kan kada dambe waa xaq uu ilaahay isagu ugu ballan ee wax waajiba addoomaha ilaahay ku muteen ma aha ilaahay wuxuu arrin ugu ballan qaaday ee marka ilaahay iyaguna ku leeyihiin ma garanaysaa qultu allahu warasuuluhu aclam ilahiy rasuulkiisaa garanaya qaala markaasu wuxuu yidhi anlaa yucadibahum waynanu cadaabin hadday laa ilaha illa allahu hadday isagun keligiis ay caabudaan inayna inaynu cadaabin ee ilahayna marka ugu ballan qaaday ilahay ku leeyihiin وعn maxmud bn الربيع عn cثman bn عn cتbاn bni maliki radي allahu canهuma qaala cتbaan bni malik baa wuxuu yidhi qadimtu lmadiina madiinaan imid maxaa maxamuud ibn rabiic baa leh madiinaan imid ahlu madiina isaguba ahaa laakiin markaasuu mar uu waxa marka uu sheegay waxaa weeyaan xadiidkan kada uu horta hore wuxuu ka maqlay cuthmaan ibnu maalik uu ka maqlay isaga oo marka maqan oo madiine ka maqan ayuu xadiidkan kada sheegay maxamuud ibn rabiic markaasaa dad ku beeniyeen oo yidhi ma dhici karo markaasu intuu soo safray madiina usoo safray iyo cuثmaan ibnu malik mar labaad la kulmay oo haddana uu xadiidkii ah, wareysanaya igu celi xadiidkii beriga aan kaa maqlay buu leeyahy marka madiinaan soo galay sidaas u leeyahay ma ahaynu nin eh, ahlu madiina aanu ahayn oo qariib ka ahaa falaiitu waxaan la kulmay falaqiitu waxaan la kulmay citbaan citbaan ibni malik baan la kulmay faqultu waxaan idhi xadiidun balaganii canka xadiid iga soo kaagaaray yani awel hore aad ii sheegtay ii sheeg qaala markaasu cusmaan wuxuu yidhi asaabanii fii bucdii ka fogaanshahayga aan masjidkan ka fogaaba waxaa igu soo gaadhay bacdu shay wax wax dhibaataa baa iga soo gaadhay wax dhibaata iga soo gaadhay yani waa idhibaayey imaatinka habeenada qaarkood idhibaayey fa bacadtu ilaa rasuuli llahi sala allau alay slm rasuulka ilaahay baan u fariin diray annii uxibu inaan jeclahay an taatiyanii inaad ii timaaddo fatusalliya fii manzili guriga aad ku tukato faatakidahu musallaa meesha aad ku tukatay meel aad ku tukada ka dhigto habeenada qaarkood baanan masjidka imaan karaynin marka roob dhacaan iyo markay daadku soo rogmadaan iyo meelaan ku tukado guriga iyo muxuu inaad igaga tukato ayaan rabaa baan ku idhi qaala faataanii waa ii yimid annabiyu sala allahu aleyh wasalam waman shaa allahu min asxaabi intu alla doona asxaabtiisa ka mid oo la socotaa ii timid fadakhala waa soo galay wa huwa yusallii fii manzili yani huwa yuriidu an yusaliya fii manzili guriga inuu ku tukado isagoo doonaya wayataxadauuna baynahum way sheekaysanayeen dadkiina uma asnaduu cudma dalika wa kubra dalika ilaa malik ibni duqshum malik ibni duqshum dadkay ka sheekaysanayeen munaafiqiintii baa la sheeg sheegay markaas arrintii badankeedii iyo weynankeediiba waxaa loo tiiriyey malik ibni duqshum markii raggay kusoo urureen eh, xaafadii raggii deganaa yaa markay maqleen nebiga alayh salaa sl inuu guriga cثmaan ibni malik ku jiro ayay nebiga salaam ugu yimaadeen cثmaan ibni malik baa marka la waayey oon imaanin raggii xaafadda deganaana ka mid ah markaasaa nin uu yidhi ninkaasu munaafiq weeyaano arrintee eeddii weyrankeedi bay dusha ka saareen uma asnaduu waxay u tiiriyeen cudma dalika arrinkaa weynankiisii iyo kubrahu weynankiisiiba waxay dusha ka saareen ilaa eh, maalik ibni duqsum maalik ibni duqsum bay dusha ka saareen oo munaafiqnimay ku sheegeen qaala wuxuu yidhi wadduu waxay jeclaadeen annahu nebigu alayh salatu slam dacaa caleyhi inuu habaaro fahalaka u halaagsamo wa wadduu waxay jeclaadeen annahu asaabahu shar ama rasuulka ilah intuu habaaro waxaas uu ku dhaco ma ilah waxa ku rido bay jeclaysteen faqadaa rasuulu llahi sala lla alay slam salaat rasuulka ilahina salaaddiibuu dhamaystay waana maqlayay sheekadoodii oo qaala markaasu wuxuu yihi alaysa yashhadu an laa ilaha illa allah wa annii rasuulu اllah qaaluu inahu yaqulu dalik waa yidhaahaa sidaas wamaa huwa fii qalbihi qalbigiisisa kuma jirto arrintaas qaala laa yashhadu axadun arrintaas qofna laa yashhadu axadun qofna ma ma ma qiro an laa ilaha illa allah wa annii rasuulu اllah fayadkula annaara aw tadcamahu naar fatadcamahu naar buu yidhi mise fayadkula annaar ma dhacdo inuu qofka arrintaa intuu qiro ay haddana muxuu aha naar u galo ama naar ay taabato ay cunto ma dhacdo buui qaala markaasuu anas anas baa wuxuu yidhi faacjabanii hada alxadiid xadiidkan kaday cajabgeliyan u bogay faqultu libnii wiilkaygay waxaan ku idhi uktubhu fakatabahu waa qoray anas ibnu malik ayaa kolkuu xadiidkan ka maqlay maxmuud ibnu rabic ka maqlay ayuu wiilkiisa yidhi inoo qor xadiidka baabuna aliimaanu maa huwa wa bayaanu khisaalihi iimaanku muxuu yahay iyo muxuu ahay e, qaybihiisa qaybihiisa caddayntood can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana unaasa min cabdilqays qadimuu cabdilqayskii aynu ku soo marray qisadoodii muxuu ahay xadiidkii ibnu cabaas aynu ku soo marray yuu warinayaa abu saciid alkhudrina radia allahu canhu dad cabdulqays ka baa u yimid calaa rasuuli llahi sala allah alay slm rsulka ilahi bay u yimaadeen faqaaluu waxay dhahen ya nebiy allah innaa xayan min innaa xayun min rabiica annagu waxaan nahay qabiilo oo rabiica ka mid a wa baynanaa wa baynaka kufaar mudar waxaana inoo dhexeeya gaalada mudar baa inoo dhexaysa walaa naqdiru calayka yani kuma imaan karayno ilaa fii shahri lxurum fii ashhuri lxurum bilaha ashhur xurumta afarta mooyaane famurnaa biamrin na'mur bihi man waraa'ana aan farrow dadka naga dambeeya wanadkhulu bihi aljanna jannadan aan ku gallo idaa naxnu akhadnaa bihi haddaan qabsanno wa qaala rasuulu llahi sala lla alay slm rsulka ilahi baa wuxuu yidhi aamurukum biarbacin afar waa idin farayaa wa anhaakum can arbacin afarra waa idinka reebayaa ucbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a alla caabudo oo wax kale ugu shariig yeelina wa aqiimu salaa salaadana hagaajiya wa aatu zakaa zakadana bixiya wa suumuu ramadaan ramadaanna sooma wa acطuu alkhumusa min min alghanaa'im hanaa'imtana khumuska ka bixiya intaasuu faray ayb wa anhaakum can arbacin afarra waa idinka reebaya can الdubbaa'i wاlxantami wاlmuzafati wاlnaqiir afartaas idinka yani nabiirka afartaa lagu samaystay yaan idinka reebaya qaaluu markaasuu yhi ya nabiy allah maa cilmuka binaqiir naqiirka maxaad ka taqaanaa miyaad taqaanaa naqiirku wuxuu yahay kulligood waa wada weelal naqiirkuna waa weel la qoro isagu geed laga qoro weeyaan qaala markaasuu yhi balaa waa aqaanaa jidcun jirid wey geed jiridii weeyaan tanquruunahu aad xorodaan fataqdifuuna fiihi aad ku tuurtaan min alquaycaa nooc timirta ka mida weeyaan oo yar yar baycadaad ku aad ku ridaan oo yani nebida aad ka dhigataan oo biyaha aad ku dhex darsataan qaala saciid saciid baa wuxuu yidhi aw qaala min atamri alquaycaa buu yidhi mise min atamri buu yidhi uma tasubuuna calayhi min almaa biyahaad ku shubtaan xataa idaa sakana markuu dago qalayaanhu karkiisu markuu dago sharibtumuha cabtaan markay karkarto muxuu ahay haddan karkii u ka degto iyaad cabtaan xataa ina axadakum midkiinba aw ina axadahu midkood layadribu bna camihi bisayf kolkaas u sakraantaan baa midkiin intuu seef qaato in adeerkii ku dhuftaa waa hadalkaasi raggaana marka waxaa ku jira hadalka uu nebigu alayh salaatu salaam uu leeyahay nin arrintaasoo kale ay ku dhacday baa ku jiray qaala wa fi lqowmi raggaana waxaa ku jiray rajulun asaabathu jiraaxatun kadalik nin arrintaasoo kale jiraaxa ay ugu dhacday oo in adeerkii hoosa ka hadsan intuu seef saaqa kaga dhuftay dhutinayayba ee ku jiray ayb qaala wa kuntu akba'uhaa waan qarin jiray xayaan min rasuuli llahi sala allahu alay slam xishood rasuulka ilahi ka xishoonayo yaan qarinayo nabarkaa uga qarinayo qaala faqultu markaasaan wuxu waxaan nidhi fa fiima nashrab yaa rasuula allah maxaan ku cabnaa marka nebidka maxaan ku samaysanaa rima nashrah qaala markaasu wuxuu yidhi fii asqiyati aladam idiinta idiinta weelasheeda ku caba allatii yulaahu fii afwaahiha ee afkeeda la xidho kuwa ku cab ee kuwankada kale ha ku cabina kuwaas marka wuxuu uga nahayaya nebiga alayh salatu wasalaam kuwankada uu ka nahayinayo waa weelal durba sharaabka lagu sameeyaa muskir noqdo oo takyirku sariic ugu dhacayo ilan weelan waxa weeyaan af xidhan oo aan lahayn meel ay ka baxaan layd iyo ay ka qaataan iyo aan lahayn laakiin dantada kale marka mxuaha kuwan kada oo idinta laga sameeyey iyo waxa weeyaan haway qaadanayaan oo biyahana waa qaboojinayaan iyo sharaabkana waa qaboojinaya waa macaanaynayaan laakiin iyagu durba muskir ma noqonayaan qaalu markaasu dhh yaa rasuul allah ina ardanaa kaiirat ljirdaan dhulkayagu waa dooli badan yahay jirdan waa jamcu jurad sida mxuah mm, guryaha ayaa jurada la yidhaha jirka waa laba nooco mid waa mid duurka oho dhulkaa qoto oo goda dhulkaa gala midna waa kan waaweyne mxuah mm, guryaha iyo ah, ah, ka cuna dadka raashinka iyo ka cuna kaasaa jurad la yidhaahaa dhulka iyagu marka waa dooli badan tahay waa in mxuah ah, wa in akalatha aljirdaan dhulkay waa ina ardana kaiiraة اljirdan b walaa tabqى fiiha asqiyaة اadam kuma baaqi ahaanayso oo ma noolaanayso weelasha mxuu ahay idintii ma noolaanayso meelkaas doloolinaya faqaala rasulu lahi sal sl markaas rasuulka ilahi wuxu uhi wayna kaladha ljirdan wayna kaladha ljirdan wayna kaladha ljirdan saddex goor yidhi walow jiirkuba ha cuno walow jiirkuba ha cuno iyada ku samaysta kuwa kale ku samaysanin qaala waqaala nabiy llahi sala allahu alay slam ashaj cabdilqays nimanka cabdulqays ninkooda dafarka lahaabu wuxuu ku yidhi almundir baa magaciisa la odhan jiray ina fiika la lakaslatayni laba arrimood baad leedahay yuxibuhum allah alla uu jecel yahay alxilm walanaan ayb marka xadiidkani xadidka ibn cabaas waa iswaafaqsan yahay wax yaroo cibaaraadka kala gedisan mooya labadan xadiidba marka nahyigan kada weelasha noocaasa uu naheeyey nebiga alayh salaatu wasalaam waxaa ka dambeeyey idan baa ka dambeeyey marka nebiga alayh salaatu wasalaam waa u fasaxay weelashaas in nabiidka lagu samaysto waa u fasaxay laakiin muskir la iska ilaaliyo unbu amray ee nebigu alayh salatu slam amray marka weelkii la doono baa lagu samaysan karaa sharaabka noocaas oo kale casiirkaa lagu samaysan karaa laakiin waa inaanu muskir noqonin baabun aliimaanu billahi afضal اlacmaal can abi darin radi allahu canhu qaala qultu ya rasuula allah ayu lacmaali afضal acmaasha kee ugu fiican qala aliimaanu biاllahi wاljihaadu fii sabiilih labadaasa ugu fiican qaala qultu ayu riqaabi afdal riqaabtana waxaa laga wadaa dadka la xoreynaya baa laga wadaa dadka addoommada la xoreynayo kee baa ugu ajri badan kee noocay baa ugu ajri badan xoreyntiisa ugu fiican tahay qaala markaasu wuxuu yidhi anfasuhaa cinda ahliha wa akaruhaa hamanan ka dadka dad kale agtiisa ugu nafiisan ee ugu qiimo badan ka ugu qaalisan baa ugu ajri badan marka taa waxaa la mid wixii sadaqa loo baxsanayay iyo wixii la qalaya dan ilaahay loo qalayay udxiyada iyo caqiiqada iyo kuyaalkaas oo kale marka neefma neefku ka qaalisan yahay ee ka buuran yahay kaasa qof kale aada ugu dhegan yahay kaasaa ugu ajri badan qaala qultu fain lam afcal haddaanan yeelinna oo aanan mxuahay jihaad iyo sadaqadaas xoraynta ay aanan la imaaninna qaala tuciinu saanican qof wax samaynaya wax samaysanaya wax qabsanaya oo farsamadiisii yaqaana baad taageeraysaa aw tasnac ama waxaad u samaynaysa wax u qabanaysaa liakhra qof aan wax aqoonin qof wax qabsanaya ku taageeraysaa waxa uu qabsanayo ama qof wax qabsan aqoonin yaad adugu u qabanaysaa wixii farsamadii aad taqaanay u qabanaysaa oo sadaqa saas ka dhiganaysaa qaala qultu ya rasuula allah can abi darin radia allahu canhu abu darin alhifaari magaciisu waa jundub ibni junaada jundub ibni junaada la yidhaha magaciisa abu darin marka waa kunyadiisii qaala qultu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ayu ayulacmaali afdal camalada keeba ugu fiican baan qaala markaasuu ila aliimaanu billahi waljihaadu fii sabiilih qaala abu darri wuxuu yidhi qultu ayu riqaabi afdal addoommada kee ugu ajri badan qaala addoommada la xoreeya yani kee ugu ajri badan qaala anfasuhaa cinda ahliha ugu nafiisan dadka leh ugu nafiisanay dadka leh ay aada ugu dhegan yihiin aada u jecel yihiin wa akharuhaa ka ugu badan samanan qiimahana ugu badan qaala qultu fain lam afcal haddaana yeelinna oona waxba xoraynin qaala tuciinu saanican aw tasnacu liakhraq qof wax qabsanayaad eh, la qabanaysaa ama qof aan wax qabsan aqoonin baad u qabanaysaa qaala qultu yaa rasuula allah ara'ayta in dacuftu can bacdi alcamal haddaan ka tabar yareeyo acmaasha qaarkeed oon kari waayo san yeelaya qaala takufu sharaka min annaas sharkaagaad dadka ka daysanaysaa tamnacu sharaka min annaas takufu yani tamnac waxaad ka ceshanaysaa ood ka daysanaysaa sharaka dhibaatadaada can innaasi dadka fa innahaa sadaqatun minka calaa nafsik waa sadaqadaad naftaada ku sadaqaysatay ila naftaadii baad marka waxaad ka badbaadisay cuquubo ilaahay cuquubo ilahay inuu ku dhacdo oo ilahay u ciqaabo aad ka badbaadisay marka sadaqaad naftaada siisay wey baabun fi lmri biliimaan walisticaadati billah wa cinda wasaasati shayaan in warkuu dadka uu shayطaan waswaasiyo laga cuudubilaysto oo iimaanka xaggiisa qofka waswaasiyo in laga cuudubilaysto عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم laa يزaaل الناasu يسألuuنaكم dadku waxayna ka zuulaynin inay idin su'aalaan waxaasu muxuu yahay waxaasu muxuu yahay idin su'aalaan bayna ka zuulaynin can ilcilmi cilmiga inay idin weydiiyaan bayna ka zuuleen xataa yaquulu ilay ka yidhaahaan haada allahu faman khalaq allah kaasu waa alle yani ka waxaa abuuray ee waxaana abuuray waa alle weeyaane faman khalaqa allah allana ayaa abuuray ilaa ay ka yidhaahaan ayay dadku idin weydiinaya ilaa ay ka dhacdo inay wax walba ka waxaaya abuuray waxaa ya abuuray ilaah baa abuuray kana abuuray allana yaa abuuray aydin yidhaahaan qaala abu hurayra wuxuu fabayna ana fi lmasjid mar aan masjidka ku jiray id ja'anii waxaa ii yimid naasu min alacraab dad reer baadiya ii yimaad faqaaluu markaasuu wuxu yaa abaa hurayra haada allahu khalaqana kanu waa alloona abuuray eh faman khalaqa allah allana yaa abuuray waa arrintii nebigu horay u sheegay qaala faakhada wuxuu qaatay abu hurayra xasan bikafihi bacaad buu gacantiisa ku qaatay faramaahum bihi waa ku sayray uma qaala markaasu wuxuu yidhi qumuu qumuu kaca kaca iga taga sadaqa khaliili sala allahu alayhi wasalam saaxiibkayga run buu sheegay yani inay dhici doonto waa dhacday marka abu hurayra ayaa la weydiiyeyba ilaahi yaa abuuray baa can abi hurayrata radia allahu canhu an nabiy sala allahu alay slam qaala laa yazaalu nnaasu yas'aluunakum can ilcilm xataa yaquluu hada allahu khalaqanaa faman khalaqa allah qaala wa huwa aakidun biyadi rajulin isagoo nin gacantii haysta ayuu yidhi faqaala markaasu wuxuu yidhi abu hurayra sadaqa allahu warasuuluhu sa'alanii waaxidun wa hada ahaani ninbuu gacanta haya marka xadiidka u sheegayo markaasuu yidhi nin hore ay weydiiyey kanoo waa kii labaad oo arrinta ay weydiinaya laba goor baa marka la weydiiyey abu hurayra radia allahu canhu arrintaas uu nebigu ka sii warramay inay dhici doonto baa la weydiiyey marka xadiidkan waa calam min aclaami nubuwa weeyaan waxyaaluhu nebiga alayh salatu wasalaam ka sii warramay inay dhici doonaan oo dhacay weeyaan xadiidkan marka labada labisa riwaayadood midna qofkii sidaas oo kale marka waswaasku halkaa uu ka gaadho wuxuu yeelayo ma aanu sheegin sida tarjamada ay sheegayso isticaadadii ma aanu sheegin laakiin marka xadii axaadiid kalea jirto oo sheegaysa inuu waxaas arrintaa inuu shaytaan ka dambeeyo oo shaytaan waswaaska uu yahay marka shayطaan baa hadba su-aal kusoo ridaya qofka qalbigiisa kusoo ridaya hadba su-aal kusoo ridaya tadarujkaasuu marka u wadaya ilaa goortii dambe uu ka gaadhsiiyo waswaaskiisi uu ka gaadho uu yidhaaho ilaahna yaa abuuray marka kolkuu halkaa gaaro inuu ilaahay intuu ka cawdi bilaysto uu joojiyo marka tafkiirkiisa halka uu joojiyo saasuu amray nebigu alayh isalaatu wasalaam ayb baabun fi liimaani biاllahi wاlistiqaama iimaanka alla la rumeeyo iyo toosnida lagu toosnaado ariiqa saxiixa lagu toosnaado oo camalka yani wanaagsanaa lala yimaado can sufyaan bni cabdillaahi haqafiyi radia allahu canhu qaal qultu ya rasuula allah qul lii fi lislaami qawla laa as'alu canhu axada bacdak waxaad e, islaamnimada iigu sheegtaa arrin aas islaamnimada e, ka mid ahoo aanan qof kaa dambeeya aanan weydiinin aan u baahnayn qof kaa dambeeya aanan weydiinin waxaan qul lii waxaad ii tiraa fi lislaam islaamnimada shanigeeda waxaad iigu sheegtaa qawlan hadal laa as'alu canhu aanan weydiinaynin axadan bacdaka qofkaa dambeeya wa fii xadiidi abi usaama axadan hayraka axadan bacdaka bu riwaayadii hore ahayd riwaayada dambena axadan hayraka qaala markaasu wuxuu yihi nebigu alayh isalaatu wasalaam qul aamantu billahi uma astaqim aamantu billahi dhoo haddana toosno yani iimaan iyo istiqaamo labadaa la iman marka xadiidkii aayaddu waafaqsan yahay ilaah uu lahaa in aladiina qaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun iyo aayaddii kale in aladiina qaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika marka waa xadiid shaamila weeyaanoo wax uu ka tegayba aanu jirin waa min jawaamici kalimi nabiy alayhi salaatu wasalaam baab fi aayaati nabiy sala allahu alayhi wasalam wاliiman can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal ma min alanbiyaa ambiyooyinka ka mid ma aha min nebiyin nebi ka mid ma aha ilaa qad ucطiya waxaase la siiyey hadduu nebi kastaba yani waxaa la siiyey min alaayaati mucjizooyinka waxaa laga siiyey maa midlahu aamana calayhi albashar waxuu isaga oo kale dadku rumeeyeen nebi walbaba mucjiz u lahaa mucjizadiisuna waxay ahayd wuxuu dadku nooca uu dadku kolkaa rumaysan yahay ee jecel yihiina la weyn noociisay ahayd wa inamaa kaana aladii uutiitu wixii laysiiyeyna wuxuu ahaa oo mucjizadii laysiiyeyna waxay ahayd waxyan awxa allaahu ilaya waxyi uu ilaah ii waxyooday buu ahaa muuse mucjizadiisii waa tii ushii bay ahayd iyo gacantii iyobay ahayd ciise marka mucjizadiisu waxay dibra alakmaha walabrasu waxyaalahaas ahayd waxyaa lmowta idan berigii ciisana dibigaa mxuah mashhuur ahaa berigii muuse mx ah sixirkaa mashhuur ahaa zamankii nebiga alayh salatu slam carabta fasaaxada iyo balaaqada mashhuur ahayd marka nooc kalaan baa nebigana alayh salatu slam siiyey nebi walbaba waxay dadku kolkaa jecel yihiin baa mucjizo looga dhigi jiray faarjuu waxaan rajaynayaa an akuna akarahum taabican ywma alqiyama yani atbaacan ywma alqiyama inaan ugu ummad badnaado ummadda qiyaamaha jannada ila gelaysa ay soo raacaysaa ay ambiyada kale ummadahooda dhan ka bataan ayaan rajaynayaa buu nebigu alayh isalaatu wasalaam waana kay muxuu xadiid aynu kitaabkii kale kusoo maray nabigu alayh isalaatu wasalaam buu yidhi ummaddiisa inuu ay noqon doonaan nisfa ahli janna ummadahoo dhan kaloo dhan markii laisku wada daro iyo ummaddiisa inta jannada ka gelaysaabaa isku sidaa ekaan doona وعn أbي هريرةa رضي الله عنه عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاal والذي نفس محمد بيده ilaahay محamed naftiisu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay laa yسمع bي ima maqlo أxad mid oo min hadihi الأمة yani min hadihi الأmم ummadahan kada qof kamidii maqli maayo oo sidaaba ilaah soo diray ma maqlaayo yahuudiy walaa نصraaniyu yahuudi iyo نصraani iyo shuyuuc iyo qof maqlaya ma jiro uma yamuutu haddana uu dhinto walam yu'min aanu rumaynin biladii ursiltu kii laygu soo dira aanu rumaynin ilaa kaana min asxaabi الnaar qof kasta oo maqla oo aani rumayninba ahlu naar buu noqonaya marka qof alla qofkii maqla nebiga alayh sala slam bacadiisa maqla min maalintii lasoo dira ilaa qiyaami saaca waajib waxaa ku ah wax alla wixi diin ka dhiganaya o dhan intuu iska sii daayo inuu diintiisa uu soo raaco oo nebiga alayh sala slam uu rumeeyo hadduu yeeli waayo ahlu naar buu noqonaya risaaladiisa caan bay ahayd nebiga alayh salatu wasalaam وعn صالح بن أbي صالح الhمdاني عن الشhعبي qاala ra'aytu رaجuلا min أهli khurاasاn shacbi magaciisa cmr بن shurxbil baa la yidhahda cmr بن shurxbil الshacbi qabiiladiisa marka shacbi la odhan jiray ra'aytu rajula min ahli khuraasaan nin ahli khuraasaan ka mida ah baan arkay sa'ala shacbiya oo shacbi weydiiyey hadalkaa ninka leh waa saalix saalix ibni saalix ayaa leh ayib shacbi baa nin khuraasaanihi wuxuu weydiiyey yaa abaa camr abaa camr waa kunyadii kunyat eh, shacbi ama magaciisu waa kaan waa camir ibnu shuraxbiil wuxuu yidhi inna min qibalina ina man qibalanaa dadka dhankayaga ah min ahli khuraasaan dadka xagga iyaga jooga ahli khuraasaana yaquuluuna waxay yidhaahaan fi rajuli ninka waxay ku yidhaahaan idaa actaqa amatahu addoontiisa hadduu xoreeyo uma tazawaja haddana uu guursado fahuwa karaakibi badana eh, ah, karaakibi badanatahu hadyigiisii badanada waxaa laga wadaa hadyiga neefka hadyiga ahee loo soo kaxeeyo in lagu qalo xaramka lagu qalo ayaa had eh, la yidhaahaa badana la yidhaahaa gaar ahaan geel iyo lo-da hadduu yahay marka hadigiisii qof karay buu la yahay yani ajirkiisi waa nuqsaamay bay ka wadan qofkii jaariyadiisii intuu xoreeyo haddana guursadaayu yani waxay ku wadaan guurkaasaa ajirkii xoreynta ka ka nuqsaaminayo oo sidii qofkii muxuu ahaay hadduu hal soo hadiyay iyo kacbada u soo hadiyey hadduu dhexda intuu soo socdo gaadi ka soo dhigto ajirgiisu inuu ka yara uga yaraanayo oo kana ajri uga yaraanaya saasay dadku yidhaahaan faqaala shacbi markaasu shacbi wuxuu yidhi soo arrintaa ku beeninaya xadaanaa abu burda ibn abi musa abu muusa alashcari magaciisu cabdullahi ibnu qays ee wiilkiisa abu burda isna la odhan jiray isna magaciisu caamir buu ah marka abu burda magaciisu waa caamir ibn cabdillahi ibni qays baa wuxuu iiga sheegay aabihii iga sheegay anna rasuul allahi sala allau alay slam qaala halaathun yu'tawna ajrahum maratayn saddex ajrigooda laba goor la siiya saddex noocoo dadka ka mida baa laba ajri leh ayb rajulu nin min ahli kitaab ka mid aamana binabiyihi wa adraka nabiya sala allahu alayh wasalama faamana bihi waatabacahu wasadaqahu falahu ajraan midka hore waa nin ahlu kitaab ka mid yahuudiya ama nasraani ahaa oo nebigiisii rumeeyey diintiisii hore ku camalfali jiray nebiga soo gaadhay rumeeyey oo raacay laba ajri buu leeyahay camalkii uu ku sameeyey diintii horena waa ajri buu ku leeyahay diintan cusub camalki ku sameeyena ajri buu ku leeyahay kii labaadna waa cabdun mamluuk addoon laleeyahay addaa xaq allahi caza wajalla calayhi eh, xaqi ilaah uu kulahaa gutay xaqa sayidihi sayidkiisa xaqiisiina gutay falahu ajraan laba ajri buusna leeyahay warajulu kaanat lahu amatun nin addoon lahaa fa hadaaha koriyey faaxsana hidaaha korinteeda yani eh, icaamkeedii hadaaha yani acamaha faaxsana hidaaha yani icaamaha si fiican u koriyey oo si fiican usoo dhaqaaleeyey uma addabaha faaxsana ta'diibaha haddana adbiye oo adabteediina hagaajiyey uma actaqaha xoreeyey wataزawajaha uu guursaday falahu ajraan laba ajr buu leeyahy ixsaankii uu sameeyey intii uu mxuu ahay uu lahaa iyo bacda kolkuu xoreeyey kadamba ixsaanku u sameeyey uu guursaday labadaasna laba ajr buu ku leeyahay uma qaala shacbiyu shacbi baa wuxuu yidhi lilkhuraasaaniy ninkii khuraasaan ka yimid buu wuxuu ku yidhi khud hada alxadiida bigayri shay wax la-aan ku qaado dhib yaraan iskaga qaada xadiidka kada faqad kaana arajulu ninku wuxuu ahaan jiray yarxalu kii u safra fii maa duuna haada kan kada wax ka yar mas'aladan tada mas'ale ka yar buu baadici jirta qof inuu ugu safro ila almadiina madiina inuu ugu safro mas'aladaa aadi weydiisay aan dhib yaraanta haddaad ku heshay mas'aa'il ka dhib yar oo ka sahlan ayaa dadku markay cilmiga jeclaayeen ay safar dheer u geli jireen adigu safar yaraan baa dadku qaado baabun <clears throat> halaaثun man kuna fiihi man kuna fiihi wajada xalaawata aliimaan saddex arrimood qofkii hela ay ku sugnaadaan iimaanka macaankiisi inuu helaayo can anasin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alay slam qaal halaaثun man kuna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan saddex qofkay ku sugnaadaan wuxuu ku helayaa ku haleelayaa iimaanka macaankiisa man kaana allahu wa rasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahumaa ka hore waa qofka uu ilaahay rasuulkiisa ay yihiin kuwa uu ka jecel yahay wixii ka soo haray oo dhan wa an yuxiba almar'a qofka waa inuu jeclaado laa yuxibuhu ila lilah dar ilahay mooye isagoon wax kale u jeclaanaynin qofku iska jeclaanayaa oo sabab kale u jeclaanaya saaxiibnimo qaraabannimo xididnimo wax uu u taray midna aanu jirin dad ilahay unu jeclaanayo inuu qof wanaagsan oo ahlu u yahay inuu arkay uu ku jeclaanayo wa an yakraha waa inuu naco an yacuuda fi lkufri gaalnimo inuu ku noqdo bacda an anqadahu allahu minhu ilaahay intuu ka badbaadiyey ka dambow kamaa yakrahu siduu u necab yahay an yuqdafa fi naar dabka in lagu rido isagoo nool dab in lagu rido siduu u necab yahay inuu gaalnimo u necbayso saddexdaas qofkii isugu tagto waa iimaanki mu'min weeyaane iimaankii qalbigiisa u dhacay iimaanka macaankiisi helay can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi waannaasi ajmaciin qofkiin mu'min ma noqonaayo mu'min run a ma noqonaayo ilaa uu ka noqdo midka uu ka jecel yahay ilmihiisa iyo waalidkiisa iyo dadkao dhan baba ilaa uu aniga iga wax walbaba iga jeclaado xataa naftiisa mumin kaamila qofkii ma noqonayo وعn أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاaره أو qاla لأخيihi ma يحب لنفسه والذي نفسي بيده ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay laa yuؤminu cabdu qof muؤmin ma noqonaayo muؤmin run a yani xataa yuxiba ilaa u kala jeclaado lijaarihi dariskiisa aw qaala mise wuxuu yihi liakhiihi walaalkii ma yuxibu linafsihi wuxuu naftiisa la jecel yahay ilaa qofka muminka oo qofka muslimka oo dhan kaloo dhanbaba wuxuu naftiisa la jecel yahay la jeclaado mumin ma noqonay in alle intuu marka ka xastaayo dadka muslimiinta uu khayrka ka xastaayo oo wax kale inu isagu un keligii helo walba isagu iska jecel yahay iimaankiisi waxba u dhiman baabun daaqa طacma aliimaani man radiya billahi rabba iimaanka dhadhankiisa waxaa helay oo dhadhamiyey qofkii ilaahay ku raali noqda rabbinimo ugu raalli noqda عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول ذاqa طعم الإيمان iimaanka dhadhankiisa waxaa dhadhansaday man radya bالlahi qofka alla ku raali noqda rabban rabbinimo ugu raali noqda waxuu ku doorsan lahaa ilah kalou ku doorsan lahaa aanu jirin wa bاlإسlaami diinan islaamiyada diinnimo ugu raali noqday oo diin oo ku doorsanaya aanu jirin wa bمحamedin rasuula محamedna rasuulnimo ugu raali noqday oo rasuul uu ka dooranaya aanu jirin saddexdaa qofkii muxuu ahaay ku raali noqdaayo ilaah buu muxuu ahaay iimaanka dhadhankiisa ku dhadhansana baabun arbacun man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisa afar qofkay ku kulanto munaafiq khaalisa inuu noqonayo can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam arbacun man kunna fiihi afar qofkay ku sugnaadaan kaana munaafiqan khaalisan munaafiq khaalis ahaanaya waman kaanat fiihi khaslatu minhunna khallatu minhunna khalla iyo khasla ma wasla khalla oo qaada la kordhaba yani xaalatun minhunna sifo ka mida qofkay ku sugnaatana kaana fiihi khallatu min nifaaq arrin munaafiqnimo ka mida ayaa ku jiraysa xataa yadacha ila iska daayo idaa xadaa kadab hadduu sheekeeyo been sheegaya wa idaa caahada qadar hadduu ballan qaadana waa khiyaanaya hadduu heshiis galo qof la galo waa khiyaamaya wa idaa wacada hadduu wax ku ballan qaadana wax ku yaboohana akhlafa waa baajinaya wa idaa khaasama hadduu doodana fajara waa dambaabaya laaluush iyo dhaar beenih iyo muxuu ahaay iftiraa iyo waxaasuu la imaanaya iyo markhaati beenaale iyo غayra ana fi xadiiثi sufyaan sufyaan ruwaaduu ka mid yahay marka ikhtilaafaad waxoogaa khilaafaad ku jira buu ishaaraya sufyaan xadiidkiisa waxaa ka mid ahaa wain kaanat fiihi khaslaة minhuna kaanat fiihi khaslaة min النifaaq man bedelkeedii bu ayuu in ka yidhi inta kale waa isla mid riwaayadii hore waxay ahayd muxuu ahaa wman kaanat fiihi waman kaanat fiihi khallaة minhuna kana fiihi khallaة min nifaq kana waxaa ahayd wain kaana fiihi khaslat waa intaas keliya intaasuu marka ishaaraya inuu xoogaa khilaafkaasa yari jiro وعn abi hurayraةa radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal aayat الnifaaqi halaaث calaamat nifaaq munaafiqnimada aayat lmunaafiqi munaafiqa calaamadiisu alaatun saddex weeye idaa xadaa kadab hadduu sheekeeyo waa been sheegaa wa idaa wacada akhlaf hadduu ballan qaadana waa baajiya wa ida tumina khan haddii la ammaanaystana waa khiyaanaya ayo <clears throat> marka calaamooyinku inta tada kuma soo koobna calaamooyinku inta waa ka badan yihiin tana arrin dheeraaday sheegtay oo waa khiyaanat alamaana kuwii hore afar bay ahaayeen tanuna marka mid kale ku dartay shanaad shantaana marka waa ka badan yihin baabun mahalu lmu'mini kazarci wa mahalu munaafiqi waalkaafiri kaalaraza alarazana waa geed weyn oo bilaadu shaam ka baxa gaar ahaan lubnaan ka baxo aad u jirid weyn qofka mu'minkana marka wuxuu ku shabahi doonaa xadiidkan soo socda muxuu zarci buu ku shabahayaa nabaadka zarciga caleentiisuu ku shabahayaa kaana munaafiqaana geerkaas weyn oo kale an kacbi bni maliki radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam mathalu lmu'mini ka mahali alkhaamati min azarci alkhaama yani midda jadiidka ee cusub ee caleenta ah mu'minka xaaladiisu waxay la tahay caleen cusub oo zarci ayay la tahay tufayi'uhaa yani taqlibuhaa ay rogrogayso hadba dhan u rogayso arriixu dabayshu ayib tasracuhaa maratan mar waa legdaysaa wa tacdiluhaa ukhraa marna waa toosinaysaa xataa tahiija ilay ka qalasho sidaas ahaanaysa marka mu'minkana had iyo goor masaa'ibtaa ku dhacaysa mar waa fiicnaanayaa marna dhibaato u imaanaysa adduunka waa lagu dhibaataynaya taasuna ajrigu kordhayo weeyaan wa mathalu lkaafiri gaalka xaaladiisuna ka mathali alaraza almujdiba waxay lamid tahay geedkaas muxuu eh, ahay arazada ah bay la mid tahay almujdima oo abaar ah ayib calaa asliha jiriddeeday ku taagan tahay laa yufayi'uhaa shay-un waxba ma dhaqaajinayo wax ma gedinaayo xataa yakuuna ilaa u ka ahaado yani u ka dhaco injicaafuhaa dilaankeedii inay intay dhacdo oy dilaantay dhulka qab ku tidhaaho maratan waaxida kol keliya ilaa kol keliya ka dhacday wa fii riwaayatin riwaaya kalena waxay ahayd wa tucadiluhaa maratan wa tucadiluhaa ukraa riwaayadii hore ahayd riwaayadantadambana wa tucadiluhaa maratan xataa yaatiya ajaluhu ilaa ajashiisa uga timaado wa mathalu lmunaafiq mathalu larazati almujdiba alati laa yusiibuhaa shay intaas khilaafkaas وعn cabdاللahi بni cmr radي allahu canهuma qaal kuna cinda rasuuli الlahi salى الlahu alay slm rasuulka ilahi baan la joognay faqaala markaasu wuxuu yidhi أخbiruunii iiga warrama bishajaratin shibhi الrajul الmuslim aw karajul الmuslim sidaas hadalku isla socdaa raawigaa shekeeye hadalku siduu ahaayo ma wuxuu ahaa shibhi الrajul الmuslim mise karajul الmuslim macnihina waa isla mid adaatu tashbiihan buu shekeeyey adaatu tashbiihu makaaf u aha mise kalimatu tashbih waxaad ii sheegtaan kelimad oo qofka muslimka ah lamid ah arrinkaana nebigu alayh salaatu wasalaam sababtu ku yidhi waa kitaabkii kalena ku qaadanay in jumaar la keenay jumaar baa la yani quwax nakhiileed baa la keenay markaasuu nebigu alayh salaatu wasalaam arrintan sheegay ayib arrin sidaas iga warram wey laa yataxaatu waraquhaa caleebteedu ayna dhicin tu'tii ukulaha midhaheedana la imaanaysa oo bixinaysa kulla xiinin sanad walbaba sanad walbaba midha dhalaysa caleentuna ayna ka jirin weligeed aana qalalin qaala ibnu cumara radia allahu canhuma fawaqaca fii nafsi annaha nakla inay naklada tahay yaa qalbiga kusoo dhacay wa aba bakrin wa cumara laa yatakalamaan cumar iyo mxuaan arkay iyo abubakr iyo aamusan isaguna waa da'yara fakarihtu an atakalama inaan hadlaban kan eh, nacay wa aquula sha'na wax idhaaho markaasuu nebiga alayh sala sl markii dadki wax sheegi waayeen buu yidhi inaha dadki waxay ku dhaateen geedihii geedihii baadiyaha waa geed hebel waa geed hebel waa geed markaasuu nabigu mid walmaya maya ninkaasuu yidhi marka waa nakla kolkii meeshii laga kala tegay bu marka cabdullahi abihi u sheegay oo yidhaaba geed geedii nabiga nabig eh, dadka u weydiinayay qalbiga saasaa ah kusoo dhacday laakiin waa xishooda u aamusay markaasuu cumar wuxuu yidhi la an takuuna qultaha inaad tidhaaho yaa axaba ilaya aan ka jeclaan lahaa min kada wa kada wax walba waxaan ka jeclaan lahaa waa ku farxi ani wiilkiisa inuu nebiga hortiisa arrintaas uu ka qabto raggii muxuu ahay u ka sheego oo su-aashkaas raggii kale garan waayo isagu garto babun alxayaau min aliimaan can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam aliimaanu bidcun wa sabcuun aw bidcun wa sittuuna shucba iimaanku waa toddobaatan iyo dhowr qaybood buu yidhi mise waa lixdan iyo qayb dhowr qaybood bidc waxaa weeye cadadan xadidnayn oo saddex ilaa sagaal inta udhexaysa bidci la marka kolkii la yidhaha bidcun yani waa halkan ka mida ah dhowr iyo toddobaatan dhowr marka wixii waa wax xadidan ma ah waa dhowr iyo toddobaatan qaybood buu yidhi mise waa dhowr lixdan qaybood afdaluha fa afdaluhaa ka ugu qayb ugu fadli badanu qawlu laa ilaaha illa allah wa adnaaha ka ugu hooseeyana imaatatu ladaa dhibaatada ka fogeynteeda weeyaan can ariiqi jidka laga fogeeyo wax dadka dhibaaya dhagax lagu turunturoonayo iyo muxuu ahaa qodax dadka mudaysa iyo dhalo dadka saraysa iyo waxaasoo kale oo jidka laga fogeeyo walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna qayb kamida iimaanka ka mida weeyaan wacan abi qataadata radia allahu canhu qaal kunaa cinda cimraana ibni xusaynin fii rahd waxaan la joognay cimraan ibn xusein ayaan la joognay fi rahat yani fi jamaaca wa fiina waxaana nagu jiray an qataada can qataadata radia allahu canhu qataadat ibn dicaana asaduusi waa taabici kunaa cinda cimraan ibni xusaynin cimraan ibni xusein baan la joognay fii rahtin yani fi jamaaca wa kaana fiina waxaa nala joogay bushayr ibnu kacb <coughs> bashiir maaha waa bushayr bushayr ibnu kacb ayaa nala joogay nin bushayr ibnu kacbi la yidhaah baa nala joogay faxaddaanaa cimraan yowmaidin cimraan baa maalintaa xadiid noo sheegay qaala wuxuuna yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam alxayaau khayrun kulluh xishoodku dhammaantii waa wada khayr buu yidhi ninkaa bashiira ah baa markaa mucaarada la imaan doona inuu nala joogay sidaasuu marka usoo sheegay aw qaala wuxuu yidhi alxayaau kulluhu khayrun taqdiim iyo taakirun baa ku jira alxayaau khayru kulluhu mise alxayaau kulluhu khayrun faqaala bushayr ibnu kacb bushayr ibnu kacb baa wuxuu yidhi hadduu si fiican u dabtay bushayr ibnu kacb baa wuxuu yidhi inaa lanajidu fii bacdi اlkutub aw alxikma ana minhu sakiinata wawaqaaran wa minhu khawar ana فيه sakiinata ووقارا lilahi تعالى wa minhu dacf inuu qaarna ka mid yahay sakiino iyo waqaar yani yani xishoodka qaarka inuu fiican yahay oo uu waxaan kutubihii hore ka helaynaa bu yidhi ama xikmada waxaan ka helaynaa inuu ka mid tahay xayaha qaarka uu yahay sakiina waa waqaar lilahi tacaala weynaan inuu yahay qaarkii qaarkiina dacf uu yahay xadiidkaa nebigu alayh salatu salaam uu ku mucaaradaynaya waxyaala uu kutubo hore ka akriyey uu leeyahay xishoodka oo dhan kulligooda wanaag ma meaheen xikmadu waxay ama kutubi hore waxay yidhaaheen qaarkiina waa xun yahay qaarkiina waa fiican yahay faqadiba cumraan cumraan baa cadhooday cumraan xuseyn yaa cadhooday xataa xmarataa ilaahay ay ka cadsaadeen caynaahu labadiisa indhood ilay labadii indhood ka cadsaadeen ayuu cadhooday wuxuu ka cadhoonayaa xadiidkii nebiga alayhi salaatu wasalaam in wax laga hor keeno marka xadiidkii nebiga wax la garab dhigaya nin hebel baa sidaa yidhi iyo ra'yi hebel baa sidaa iyo madhebel baa sidaa qaba iyo muxuu ahaaye saynis baa sidaa dhiga iyo waxna lagu caridaayo ma ma banaana waa in marka muxuu ahay qofkiis arkaas arrintaas kale arkaana siduu cumraan uga cadhooday oo kale uga cadho wa qaala markaasu wuxuu yidhi alaa araani miyaanan is arkin uxadiuka can rasuuli lahi sala la alay sl rsulka ilahi inaan kaaga sheekaynayo watactaridu fiihi aad adiguna tacaaninayso ood bushiyayso qaala faacaada cimraanu alxadiid cimraan baa hadalkii soo celiyey rasuulka ilahi baan ka maqlay inuu yahay alxayaau khayrun kulluhu qaala faacaada bushayrun bushayr bnu kacbna isaguna hadalkii uu soo celiyey faqadiba cimraan cimraan baa cadhooday famaa zilnaa maanan ka zuulin naqulu lahu inaan ku nidhaahno inahu mina ya aba nujay raggii la joogay markaan dejinaya ninkan anigu naga mid yahay nin xun ma aha waa mu'min gafun munaafiqnimo kama aha waa darkiiba caradi ka baabiyanana cumraan inahu laa ba'sa bihi ninkan dhibaata kuma jirta yani munaafiqnimaha u malayn munaafiq ma aha annagaa naqaano waana darkiiba marka qaboojiya cumraan oo dardaarayay ninkii laakiin ninkaasu gaf weyn buu sameeyey marka cumraan sida uu uga cadhooday ayb waa kaynu ku soo marray xadiidkii muxuu ahaaye cabdullaahi bni muqafalna ninkii ku camalfali waayey xadiidkii nebiga alay sala sl u sheegay sida u muqaataciyay waa kaynu soo sheegay marka qof kasta oo arrimahaas oo kale arka sidaa saxaabada ay yeeli jireen baa la gudboon xadiidkii nebiga oo la caaridaya hadday arkaan siaasay uga dhiidhiyi jireen xadiidkii nebiga oo la fuday walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh